jawaabkooda wuxuu ku sheegay su-ila canha la weydiiyey ana almajhuula cinda asxaabi اlxadiid majhuul waxaa la yihaha asxaabu اlxadiid huwa kulu man lam tacrifu اlculamaau culamada cidayna garanin oo dhan waman lam yucraf xadiiduhu xadiidkiisa ninkaanan la garanin ila min jihati raawin waaxidin hal raawi jihadiisa mooye marka hore waxaa la yihi waxaa weeyaan musanifku waxaa la yaab leh inuu khatiibu lbaqdaadi kasoo naqliyo fii ajwibati masaa'il su-ila canha baynamaa taas waa su-aal oo mustaqil ah waay lakin hada alkalaam aladi qaalahu alkhatiib mawjuud fi kitaabihi lkifaaya kitaabka dabcan macruuf weeyaan taa nuqta bay ahayd oo waxaa weeyaan kitaab in laga soo naqliyo mualifka xararahu biyadihi khayru min an tanqula min jawaabin calaa su-aalin su-ila canhu taa waa mid weeyaan midda kale waxaad moodaa annahu nasaba hada alqowl اlkhatiib maca annahu qowlu kahiiri min almutaqadimiin oo rag badan oo ibn اlqataan wagayruhu yaa sidaan yihaahdeen marka cazwuhu ilaa aimatin qudaama afdal in nimankan dambe loo tiiriyo sidaasa labadaas mulaaxada lagu haysta midda kale carafa almajhuula bamrayn waa sax marka hore man lam tacrifu lculamaa culamada cidayna garanaynin oo laa yucraf fihi jarxun walaa tacdiila lagala jeeda nuqda koobaad nuqdada labaad laysa lahu ilaa raawin waaxid marka kaas majhuul alcayn weeyaan ida lam yuwahaq walam yujarax walaysa lahu min aruwaat ilaa waaxid fahuwa majhuul alcayn haddii ruwaadi badato oo laba iyo wax ka badan ay noqdaan laakin twhiiqa tajriix aan ugu hayna mastuur xaal buu noqonayaa sidaan hore kusoo sheegnay w marka man lam tacrifu culamaa hadda fiiri tacrifu culamaa ficilka muanath buu ka dhigi maca ana alfaacil mudakar lianna alculamaa jamcu caalimin walcaalim mudakar laakin jamcu taksiir yajuuzu fii ficlihi tadkiiruhu wa taaniihuhu waxaad dhihi ta qaamat اrijaalu qaama rijaalu ataad dhihi jirteen nafsa ariiqa weya ayb markaasuu yihi mila camrin dhi murin wa jubaar aلطaa-i wa saciid ibn dhi xudaan oo kale weeyaan wuxuu ku miihaalinayaa markaan qaacidadii aan kuu shoogay dad ay ku dabaqnaa la rabaa haddii kale falsafo iska noqonaa wixi caqliyaad hal hadihi qaacida laha wujuud fii waaqic ruwaad jawaabta nacam waxaaba kamid a ah baa lagu leeyahay raggan oo camri di murin wa jubaari طaa'i wa saciid bni di xudaan lam yarwi canhum gayru abi isxaaq الsabici un baa keligiis ka wariyay walaa yucraf fihim jarxun walaa tacdiil marka waxaa ku inطibaaqaya oo ku oo macnaha ku rumoobayo inuu yahay majhuul alcayn inay yihiin waxaa lamida bu uri mithlu hazhaaz ama hizhaaz ibni mayzan ibni maazinna waa la yidhaahdaa lam yarwi canhu gayru shacbi shacbi waxaan ahayn asna kama warini wamila wamithlu juray bni kulayb oo kale ayaa lamid juray bni kulayb fi haddii loo laabto waxaad arkaysaa midna waxaa la yidhaahdaa nahdi midna saduusi labadaba waa isla majhuul midu ujeeda musanifka lama yaqaan marka intaan dhan waxaad arkaysaa hadda camrin thi murin oo kale nasaa-iya u wariyey qaarkood kale waxaa weyaan asxaab اlkutub hazhaz oo kale maa ra-aytu anahu min ruwaati اlkutub sita bitadbiiq wa tajriba waxaan ku ogaaday a waxay fadilayaan raawiga majhuulka ah afdal cindahum min araawi اlmudacaf ninka raawiga daciif waa la yidhaahdo iyo ninka waa majhuul la yihah waxay ka jecel yihiin majhuulka inay wax ka wariyaan waxaan ku ar waxaan sameeyey ixsaa-iyaad oo sunan abi daawuud iyo nasaa-i waxaan arkay inta ruwaad la daciifiyey oo mathalan sunan nasaa-i ku jira marka laysku daro waxaa ka badan inta majhuulka uu ka wariyaa ka badan sababta waxa weeyaan ninkan daciifka ah inuu daciif yahay waaba la ogyahay ninkaa majhuulka calaa amal inuu hiqa yaha dhici karto majhuulka waxaa weeyaan ixtimaal hamsiin bilmia inuu hiqa yahay hamsiin bilmia inuu daciif yahay a dhici karto marka hadduu daciif noqdona kuwaan daciifka kama hoos maray hadduu hiqo noqdo ama uu ka roonaadana waa la rabaa marka sideedaba majhuulka amal weynaa laga qabaa waqad yakunu majhuulan cinda hada اlimaam calى amal an yuujada man yacrifuhu min alama alaakhariin ayb markaasuu qultu wuxuu ri qad rawaa can اlhazhaaz athawriyu ayضa macnaha wuxuu diidayaa hhada shacbi un baa ka wariyey iyuu diidayaa musanifka ibnu salax markaasaa waxaa layihi ishkaaliyad badan baa ka jirta oo siduu thawri ugu wari karaa baa layihi liannahu eh, thawri shacbi oo tilmiid u ah maxaan ku idhaahdaa eh, eh, hazahaaz uusan ka warinayn fakayfa yarwi can shaykihi thawri markii la yidhaha ishkaaliyad marka waxaa dhici kartaa la yihi hazahaaz inuu cumrigiisa طawiil ahaa wa maata bacda الshacbi marka laysa bgariib an yakuna thawri laa yarwi can الshacbi wainamaa yarwi can shaykihi waa iska suuragal laakin waxaan leeyahay baciid waxaa ka dhigayo haddii hazhaaz intaasoo cumri ou jiro inuu majhuulku baaq noqoto baciiday noqonay lannahu talaamiid iyo aimo badan baa wax ka warin lahay wabitaali waxau noqon lahay nin mashhuuraho caan oo la yaqaan wallahu aclam qaala alkhaibu waaqalu maa yartaficu bihi ljahaalatu waaqalu maa tartaficu bihi ljahaala maa yartaficu bihi ljahaala labadaba sax weeyaan jahaalada intay ku kor noqoto oo ay ku baaba'do waxaa ugu yar an yarwiya can irajuli inuu ka wariyo rajulka ihnaani labo oo min almashhuuriina bilcilmi ah jahaalat lcayn a ka dha a ka baxayso oo ka dhamaanayso wuxuu isu bedelayaa markaan mastuur lxaal ina ilaa anahu laa yahbutu lahu xukmu lcadaalati cadaalada xukumkeeda uma sugnaanayo biriwaayatihimaa labada ka warintoodo canhu can sheeki ay ka waryaan cadaalo uma sugnaanaysa mastuur xaal buu ku baaqi noqona kalaam jamiil laa laa gubaara caleyh wa hada mima qadamnaa bayaanahu sax musanifku meeshuu ka bilaabay bay ku jirta intaas qultu uri markaa ibnu صalaax qad kharaja albukaariyu fii صaxiixi xadiida jamaacati jamaac xadiidkooda uu wariyey laysa lahum aanan lahayn gayru raawin waaxidin raawi keligiis mooye wax kale aan lahayn minhum waxaa kamid e mirdaas aslami lam yarwi canhu gayru qays bni abi xaazim wakadalika kharaja muslimu xadiida qowmi laa raawiya lahum gayru waaxidin mid kale uu ka warinin minhum waxaa kamid e raabicatu ibnu kacbin alslamiyu lam yarwi canhu gayru abi salamata bn cabdالraحman marka musanifka waxaa la yihi iskaaliyadu soo celi yaa laytahu lam yadkur hada اkalaam اlakhيr lannahu yucakir calى ma qararahu saabiqa wuxuu hadda u ekaanaysaa mujarad an laysa liraawi ilaa waaxid inuu majhuul noqonay annagana waxaan ku qeydnay inuuna tawhiiqinin marka tawhiiqka weyn ma jirta inuu bukhaari iyo muslim ay rajulka u wariyaan hadalkii horebu marka waxa weeyaan yacuudu caleyh binaqd liannahu raawiga haddaa xataa tajriix iyo tacriif aan lagu aqoonin mujarad ana albukhaariya muslim akraja lahu aw axaduhumaa waxa weeyaan tawhiiq ficliga ya iyuu samaynay marka inuu soo celiy arrintaas maahayn waa nuqdo نqطada labaad midka uu sheegay alcraaqي الshaarx wuxuu ri labadan in lagu mihaaliye sax maba aha mirdaas الأslami iyo رabيica ibn kacm الأslami haddii la yihahdo labadan laba saxaabi waay saxaabadana ayaga waxa wey kulhm waa cuduul ama hal raawiga ka wariya amuusan ka warin hadiiba sugnaato anahum min الصaxaaba waaba cuduul marka aan e, mithaal ahaan qaacida ahaan haddaan isku waafaqni mithaal ahaan ba ay khalad ku tahay lianna mirdaas waxaa layihi min ahli shajara baycat ridwan ninkan kaloo rabiica la yihaahdana waaba nin e, min ahli sufa oo de majamaacati abi hurayra wa amhaalihima marka mithaal ahaan kuma waa ansaxiisabo ayb wadalika markaasuu musanifku wuxuu uri wadalika midkaas minhumaa min ashaykhayn bukhaari iyo muslim masiirun waa ahaansho ay u socdeen ilaa ana raawiya raawigi qad yakruju inuu uga baxo laga yaabaa can kownihi majhuulan inuu noqdo u ka baxo marduudan la celiyey biriwaayati waaxidin canhu marka tadbiiqii had qaacide ka dhaliyay musanifka wuxuu leey bukhaari iyo muslim waxaaba laga yaabaa inay madhabtooda kamid tahay raawigii majhuulka ahi hal nin hadiiba u wariyo la yaqaano inuu jahaalat lcayn ay ka dhamaanayso markaasuu yihi wاlkhilaafu fi dalika in laysku khilaafana mutajihun waa fi tacdiil wax suuragal ay tahay intaas tacdiil laga dhigane waa wax suuragal ay tahay buu leeyay naxwi itijaahi اkhilaafi khilaafka siduu u suuragal u tahay almacruufi la ogaay fi liktifaa in lagu kaaftoomay biwaaxidin fi tacdiili sidii waaxid ninku u tacdiiliyo cadaaladis waa sugnaanaysaa horey aan usoo niri in laga dhiga iyada ninka waaxid ka wariyo jahaaladu way ka baxaysaa in la yidhaahdo markaasaa la yihi musanifka tilaabtii hore u qaadayna sax ma ahayn liannahu tamhiilkiisa waa khalad waxay ahayd inuu ku miithaaliyo ruwaad kale oo fi saxiixayn laysa lahum ilaa raawin waa la helayaa sida ciraaqa u miithaaliyo oo kale nuqtada labaad inuu tafsiir ugu dhigo ana albukhaari wa muslim hadday u helaan raawi raawi uu ka wari jahaaladay ka bixinaysaa waxay meesha ka bixinay wixii lagu yaqiinay labada imaam oo ixtiyaadka iyo dadaalka lagu yaqiinaaba meesha ka baxayda marka waxaa ka wanaagsan in lagu ximbaaro haddaanu aragno raawiga bukhaari iyo muslim ama midkood u wariyey laysa lahu ilaa raawin waaxid in lagu ximbaaro ayagaa tacdiiliyeen ama calimuu fiihi tacdiilan ligayrihim ولو كانوا مجهولين عند آخرين marka mithaal oo lagu qabsan kara waxay u baahan tahay in lasoo helo raawi aan la tawhiiqin waxaa dhan ciraaqi ku mihaaliye ruwaad oo laysa lahum ilaa raawin waaxid fi صaxiixayn laakin cudilu marka raawiga hadduu fi صaxiixayn o fi xadimaa ku jiro walaysa lahu ilaa raawin lakin wuthiqa khalaas jahaal intay kaga imaanaysa marka qaacidada lagu qabsan karaa waxa weeyaan in raawi la hela fi صaxiixayn aw fi axadihima laysa lahu ilaa raawin waaxid walam yuwahiqu axad haddii la helo ala dhigi karaa malxaamilu lahma calى dalik wahada caziiz jida si lagu helo waa adagta ayb التاaسcة اkتلفوا في qبول رواaية المبتدع الذي laa يkفر في بdعته intana مصنفka wuxuu ka gelayaa رواaية المبتدع marka hore waxaad ogaataa نحن lasna في bاب العقيدة ma الذي jarna ilى الحadيiث في المبتدعة waa inaad sabab u heshaa markaasa waxaa lo cilaaqada bidcada keenay in meeshaan looga hadlo لأnnahu min sharط الxadيiث ruwaati الxadيiث الصحيiح an yakuna الraawi cadlا ayb wاlbidcatu wاlbidcaةu qadx fi الraawi لأnnaha tatacalq min jahati diinihi لأnnahu yactaqid calى khilaafi ma kana عalayhi النabiy sal الlه عليه wasalam marka cadaaladii hadday madcuun noqoto riwaayadiisa in la aqbalo say ku dhici kartaa cilaaqada keentay in mubtadicada laga hadlo oo fi baabi musطalax looga hadlo bidaat waxa weyaan waa waa sababtaas weyaan ayb markii bidcada aan idhahdo maxaa ma hu ma hiya albidca tacriifaat badan muadaha waaxid ulajeedada waxaa layihi huwa tacabudu lilah calaa khilaafi maa kaana calayhi الnabiy waasxaabuh in qofkii wixii cibaado u sameeyo fiiriyaa farqigaa udhexeeya weligaanay kaa qarsoomin ninkii wixii intuu sameeyo uu ogyahay inay macsi tahay ou macsi ahaan u sameeyo dembi goonigeed waa bidca lama dhahay masalan nin baa khamro cabay nin baa zina galay hal naqul hada mubtadic la lakin waxaan leenahay waxa weeyaan murtakibu kabiira faasiq weeyaan lakin laysa laakin bidca waxa weeyaan waa shay la sameeyo oo calaa niyati tacabud lilahi loo sameeyo oo ilahay haloogu dhawaado laleeyahay wamaca dalika mukhaalif ish lisunna aw lima kana calayhi nabiyu sal اla alay wasalam waasxaabu marka الshaaطibi yaa wuxuu ku tacriifiyey aqid bidcada hiya طariiqaة mkhtarcaة fi الdiin tudaahi الsharciyata yuqsad الsuluuk عalayha almubaalaga fi tacabud lilah kitaab wuxuu leeyahay alictisaam layla saaxib lmuwaafaqaat weya طariiqaة mkhtarcaة fi الdiini tudaahi sharciyata yuqsadu asuluuku calayha almubaalaga fi tacabudi lilah marka hore fiiri ariiqa mukhtaraca haddii layihahdo wax la iska abuurtay waa oon asal lahayn waa garan haddana diintaa lagu daray oo ariiqa mukhtaraca fi dunya ma ah ikhtiraacada dunyada diyaaradaa soo saarta combyuteraa soo allah yaxayik laakin fi diina la rabaa wax diin ku leh ko tudaahi sharciya bidcadii waxa weeyaan bidcadaas waa nuuc min alcibaada oo waxa weeyaan min jinsi bidcada maala fi som tudaahi wa tushbihu eh, bidca eh, alumuur almashruuca fi som masalan adkaaraad samaysata adiga ood masaa-iya sabaxi leedahay tii nebiga way khilaafsan tahay marka laakiin adkaar bay wadataa oo suuraday kaga egtahay markaasu ninka oo arintaas samaynayn wuxuu ula jeeda almubaalaga fi diin waxau leeya ilaahay baan aada ugu dhowaanay waxaa weeyaan waxyaalaha lala yaabay dadkaas saas samaynayo waxaa la leeyahay ma intii mashruuca ahayd oo ilaahay uu noo jiday ama nebiga uu noo jiday maa soo dhamaysa oo aada leedahay anay karti ho dheeraad aan leeyahay wixii mashruuc ahayna waa dhameey in kaloo aniga aan sameeyaan u baahanahay miya low qaala kadalika fahuwa kadaab leesh liannahu hadaa haddaa cibaadaat salaad hadii la yihahdo alfaraa'id wاtatawucaat wa kuluhaa mطلqa nin kasta waa samayn karaa ila fi اlawqaati اlmanhiya ayib marka waxaa lagu leeyay salawaadkii soo arooray badso ilahay aygu ku caabud mid kale ha samaysan adiga oo kayfiya iyo ariiqa gaar leh ha samaysan almuhim waxa weeyaan bidca mukhaalafatu maa caleyhi suna unbaa la yihahda ko marka bidcada waxay noqotaa bidca caqadiya waxay noqotaa qowliya waxay noqotaa ficliya bidcatun fi lcaqaa'id waa asxaabu lkalaam kasoo bilaw khawaarijkii shiicadii murjicadii muctaziladii wixii dhamaa waa bidca oo caqadiya weeyaan bidca qowliya kahiir min aladkaar oo dadka masalan tasawufka oo kale adkaar gooni ah xarakaat xataa raqsi ou la socdo ibn xajar fi kitaab tawxiid min صaxiix الbukhaari sharxiisa ya wuxuu ri in diin ilaahay raqsi lagu daro waa diin la yihahdo nasaara laga keenay wax diinta islaamka ay shaqa ku leedahay ma laha nin baa raqsinaya markaasuu le ilaahan caabuday xoogaa qalastu iska bixinay ayib nuqtadaas waxa weeyaan waad aragta hadda kutubta la alifay oo lagule adkaarta fulana fulaniya laga soo gaaray hal xadiid ama hal dikri oo nebiga kasoo arooray kuma jir yani ninkaas waxa weeyaan yudaahi inuu rasuulka iska dhigayo oo asiga huwa masdaru tashriicaad uu yahay qaaraabu waxay leeyihiin nebiga markuu jibriil waxuu soo waxyoonay baan anaga daalacanaynaba sideedaba ya qofka markuusan idaa lam tastaxyi fasnac maa shita inuu wax kasta iska sheegto wax lama aha ilaa daraja ay ka gaaraan qofkii inuu yihaahdo ina lilahi aqtaaban yudiiruuna alkawna macahu dad ooba ilaahay ishraaka weyn maba jirabo ya marka awood in loo tiriyo waxyaalaha aad marka maa min saaxibi bidca ilaa waxay ku dhamaanay kufriyaad badige yani ma min saaxibi bidca ilaa wayantahi mucdamuha ila alkufri billah bidcat albidca alficliya waxaa wey raafidada oo kale maanta dhanaa waa lashabaq turan dhiigu qofka iska daadinaya u leeyahy ataqarab ila llahi buudiyiintaa lagu yaqaana xadiin aho qofka yataqarab ila llahi bitacdiibi nafsi ilahay wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj o ilaahay leeyahy adigana waxaad leedahay maya waxaa maanta dhamaan dhiig iska daadinaa ilaahan ku caabuday marka almuhim bidcada wax aada u foolxun weeyaan walidaalika culamada waxay yidhaahdaan mast mastuxditat bidca ilaa waruficat fii muqaabiliha sunna cararaa wixii inaad ku dhegti hadhow didaba waxaad arkaysaa wixii bidcada ahay dadki way wada aqbaleen hadhow hadaad tiraa sunnadan kusoo celina way kugu adkaanaysaa marka ninka aalibu cilmiga ama sheika ah waxaa rabaa inuu u safro linashri sunna ama masaajidkaad joogta ha noqoto ama duruusta ad bixinay ama iskuulka ama jaamacad joogtid inaad sunada uga uheli sidaa la rabaa xataa hadday dhimatayna soo celisid hadday sii dabaxun tahayna aada faafisid sidaasaa aalibcilmiku noqorta adigoo tadacu usba caynak laqad kaana lakum fi rasuuli illaahi uswatun xasana liman kana yarju llah alyawm alaakhir albidca kalaamuha awiil walaa nuriid an nastarsila macahu ayb markaasuu ri fi riwaayati lmubtadici aladi laa yukafaru fi bidcatih ninka oo bidcadiisa gaal ku ah wax lagama warinayo sibu itifaaq weeyaan inkastoo dad ay leeyihiin ninkaan adigaas gaal kuleeyahay lakin asiga mu'minu isleeyahay haddii sidqiga laga helo walow kaanat bidcatuhu tu-addi ila alkufri laakin tadayun iyo sidqi hadday ka muuqato dadaa dhahay riwaayadiisa waa la aqbala liannahu fii nadarika kaafir waa asiga laakin waxa weeyaan nin ay waasic diini iyo ay ka tahay haddii uu yahay ayb marka albidca almukafira waa badan tahay min kuli طaa'ifa eh, khawaarijta kasoo bilaw nebigu wuxuu uri inahum yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min aramiya yani daliil aada u qawi ah weeyaan in inay qaar ayaga kamida eh, ay gaalnimo gaarsiin karto hadday bahatay muslimiinta gaaleeyaan oo kalaba kamid eh. liannahu khawaarijta waxa weeyaan ayaga kasoo haray gaal bay asxaabu lmurji'aat walmuctazila wagayruhaa waxa weeyaan axyaana yunkiruuna maa tawaatara can الsalafi fi asmaaء illahi wa sifaatihi waxa weya dad badanaa kufri ku xukmiyeen khalqu lqur'aan dad badan oo salafka imaamu axmed cabdullahi ibn mubaarak nasaa-i gaal waba yihahda almuhim waxaa la yihi waxaa laga qaadan karaa ninkii bidcadiisa gaarsiisa inkaar maa huwa macluum min addiin ama idaafatu maa laysa min addiini diinan ninkii sidaas ictiqaadiyo waxa weyaan waa gaal baa leeyahy laakiin ninka mubtadica oo cindahu ta'wiil saayiq ah waxa weeyaan yufasaq fii bidcatihi riwaayada in wax laga wariyana tafaasiilka noo imaan doonaya ay ku xeran tahay markaasuu musanifku yihi fa minhum man radda riwaayatahu muطlaqan ninaa yihi nin mubtadica waxmaba laga warinayo muطlaqan dadaa saas qabo لأnhu faasiq bidcatihi wuxuu ku faasiqoobay bidcada uu aaminsan yahay wakama stawaa sow u mid yani mid u yahay fi lkufri gaalnimada almutaawil wagayru mutaawili sidii kufriga u uga mid yahay ninkii shay kufri sameeyo mutaawil ha noqdo amase mutaawil aan riwaayadiisa lama aqbalay sidii saas arrinta ku tahay yaa ystawii fi lfisqina waxaa ku eg almuta-awil hayr mutaawil waa qowlkaan dhahay yuraddu riwaayat mubtadica ninkiiba mubtadica ah ama ta'wiilhaa u haysta iyomayuusan uhaysanin sidii ninkii bidcadiisa gaalnimo ay gaartay aanan u kala qaadaynin iyo ninkii bidcadiisa fisqi ay gaarsiisan yaan loo kala qaadayn waa qowlka korowa oo koobaan wa minhum man qabila riwaayat mubtadici mubtadici riwaayat min aqbalaa kamid muطlaqan waayo idaa lam yakun miman yastaxilu lkadiba hadduusan beenta xalaashanaynin fii nusrati madhabihi madhabkiisa inuu u gargaaro aw liahli madhabihi uu been sheego sawaaء kaana daaciyata ilaa bidcati aw lam yakun qowlkan waxaa weyaan qowl kale wuxuu le looma fiirina ninkan sawa kaana daaciya mubtadic faasiq walaa laakin nin waa inuu ahaado yaraa an alkadiba xaraam inay tahay oo waajica diiniga xaggiisa ay ka ay lagu kalsoon yahay mahmaa yakun min bidcatihi waxa weeyaan waa waa la maqli waa la waa la wari karaa waa laga wari karaa buu leey ayb waa qowl min alaqwaali aqowl thaani wa wacazaahu bacduhum qowlkan waxay u nisbeeyeen hada midkan ila shaafici waa liqowlihi aqbaluu shahaadata ahli اlahwaa ila alkhaaabiya aqbaluu shahaadaةa ahli اlأhwaa baan aqbalaya ila اlkhaطaabiya min الraafida khaطaabiya nisba ilى abi الkhaطaab اlasdi nin la yihahdo waxa weeyaan low qaratu qara'tum aqwaalahu qof bani aadam oo cindahu miski min alcaqli le yaa rumaysan kara midhaysi caqiidadiisa waxaa kamid alxuluul ilaahay baa dadki dhexgalay ayib ambiyada waxaa weeyaan aimadaa ka sareyso macsuumiin ay noqonayn caliy bni abi aalib ilaah wey waxyaala badan ood isaga jeeda takriib iddiin inay iska tahay marka waxaa la yihahdaa sida imaam shaafici uri dadka ahlu eh, alfiraq laysa fiihim man huwa akdabu min araafid shicaarkoodaaba been aba nin booba dee islaamka dhan usuulkiisaba aan kula mid ahayn laa laa yaltaquuna macaka fi lqur'aan oo qur-aanka naaqis waa waana zaaid ay aaminsan yihin waxaan sunno anigana hoos yaallo maba aaminsana wuxuu leeyahay wa fii saxiixi bukhaariyi ahli sunna bukhaari aduu ku yahay iyaga umaba aha kitaab kaafi la yidhahbay qabaan oo haddii maanta dhan la raada hal raawo la yaqaano kuma jirto kulluu kadib marka nin sidaas diinka dhiganayo ambiyadii waxay leeyihiin waxa weeyaan anaga aimadeena fawqa alambiyaa markaasaa la qurxinaa waaa leleesh kulahaa nebiga hadduu gafo qur'aana kusoo degaa waa la toosinaa laakiin ninkaan imaamka ah maadaama quraan aan uu kusoo degayn marka hore ilaahay maba gafsiinayo maba gafayaba ma kulu xarakaatihi wasawa wasakanaatihi waaba sawaab weyaan caqiidathm albada calى allah waataan soo dhaafnay zunuzat sharan nuzat nadaran kusoo sharaxnay inay aaminsan yihiin naskiga waxawaa albadaa ilaahay waxaan shalay umuuqano ogeynaa maanta usoo muuqta walidaalika xukumki waa bedelay kadaba gaarsiin weeyaan waxyaalahaas inaad akrisaan waa muhim axsan shay waxa weeyaan afضل man kataba can اlfirq abulxasan الashcari fi kitaabihi maqaalaat اlislaamiyiina waاkhtilaaf اlmusaliin wahal mujalad ama salama mujalad oo yaryar ama waa hal mujalad kitaabkaas min xayثu اlcardi lilmadaahib ibnu taymiya waxau ri nin amaano ugu soo naqlinaya can ahli firaq wa macrifana ugu qoraya oo abulxasan aan ahayn ma arkin ah. maqaalaat islaamiyin waa madbuuc waa yaala maqaalaat islaamiya ikhtilaaf musaliin ninkaas abulxasan ashcari ashcariyada loo nisbeeyo waxaad fiirisaa markaad kitaabkaas akrisaan caqiidati ahlilxadiid markuu u yimiday wuxuu ka yihi akriya markuu caqiidata ahlilxadiid oo ahlisunna ula jeedo oo ilaahay sifaadkiisa sidii in loo sugo ta'wiil aan la gelin tacdiilna aan la gelinin eh, sunada iyo qur'aankii salafka la raaca kulli markuu sheegay uriyo bihada adiin اllah fiiri marka in madhab kale loo tiiri karin jamiic almadaahib alati tajaawazat اlmi-aat markuu soo xikaayeeyey yo wuxuu ka doortay min bayni kuli hadi madaahib madhab man ahlixadiid marka ninka aalibka uu baahan yahay kitaabkaasoo oo kale ina inaad haysatid lanaka fi baladin eh, ashacbu yactaqidu alashcariya sax wala la hadhow waxaad ku celi lahayd a lagaa raba marka haddaad leedahay imaamka aad ku nisbaysanaysiin kitaabkan waxa weeyaan anahu yucraf liabi اlxasan kama yucraf saxiix bukaari lbukaari nin inkiri karo maqaalaat islaamiyiina abulxasan male ninkii yihah nin waalan w kitaabka hadduu asigu leeyay maqaaladii uu ka qoray waa kana caqiidadiisa aniga sidaanan aaminsanahay yuu ku yihi hal anta taftari calay bicaqiida ukra ana fulan nasabahu kayfa yucqal kalaan badanaa jiro oo dee badan laakiin adiga mithaalkaas keliga a ka qaado taqdir an tuqaatila qawma juhaala ayib ka gudub wuxuu leeyahay liannahum qoladaas oo khataabiyade yarawna shahaadata bizuuri been in loo markhaati kaca ah limuwaafiqiin nin kasta oo ayaga madhabka ku waafaqsan wax kasta uu aaminsan yahay way u markhaati kacayaan haddii wax intuu daliishta xadiid bay u dhalinayaan marka dadka daabiina ah wa qaala qowmun waxay yihaahdeen tuqbalu riwaayatuhu mubtadici riwaayadiis waa la aqbalaya ida lam yakun daaciyatan fii madhabihi hadduu mubtadic yahay labaa loo kala saaraa nin caqiidadii iska aaminsan oo bidcada ahayd iyo nin ay bahasha ku kulushahay oo ummadii oo dhan ugu yeeray marka in kaana muctaqidan walaysa bidaaciyatin waxa weeyaan xadiidkiisa waa la aqbalaa buli walaa tuqbalu ila ida kaana daaciyatan ilaa bidcatihi markaasuu yihi wahada madhab اlkahiiri aw اlأkhar min alculamaa muxadisiin ha noqdeeno ama fuqahada axmed bn xambala la weydiiye waxaa la yihi limaada rawayta can abi mucaawiya can اlacmash walam tarwi can shabaab bni sawara la kan horena waa nin murji a midkan dambana waa qadari limaada اkhtarta hada walam takhtarhu walam takhtar الthani markaasuu wuxuu ri abu mucaawiya lam yakun daaciyata ilى اlirjaa moxamed ibn khazim alayha dariir nin indhala waxa weyaan kaana yaxfadu xadiid shucba xadiid اlacmash kama yaxfadu axadukum suuraة alfatixa ninka laga wari wa walidalika min ahbat الnaasi fi xadiid اlacmash abu mucaawiya adariir wuxuu ri wakana shabaab ibn sawra daaciyata ilى ilى اlqadr walidalika sidaasaan u kala bixi wuri imaam waaye axmed ibn xambal haddaad aragtay anahu qaala qawla anahu yuntaha ilayh ibn jariir الطabri kitaab intuu alifay yaa mas'alada markuu yimiday eh, maxaan ku irahdaa eh, atawaquf oo qofku inuu yihaahdo aniga ma dhahayo lafdii bilqur'aani waa makhluuq iyo gayru makhluuq markuu yii u yihi hadalkaas cid axmed ibni xambal ka horeyso inuu ka nahiyey dadka ma hayna buuri waaqifiyada sharu min aljahmiya axmed ibni xambal yiri markaasuu i laakin waa imaam muctamad ah wa biqowlihi aqul wax kalo looma baahno axmed meeshuu yiraahda bur shicaar lagu gartay buu ahay axmed ibnu xambal in sunada meesha kaa jirta in lagu ogaado qowlkiisa inaad ogaata marka waxa weyaan laa mathiila lahu fi hada albaab markaasuu kala saara wuxuu i ninka daaciyada ninka kale qowl muctabara waa fakayfa waqad waafaqahu jumhuuru ahli اlcilmi min almuxadisiina wagayrihim wa qaala abu xaatim ibnu xibaan albusti saxbu saxiix axad اlmusanifiina min aimati اlxadiid addaaciyaة ilى اlbidaci laa yajuuzu الاxtijaaju bih in la xujaysta ma banaano cinda aimatina qaatibatan markaasuu ri laa aclamu baynahum fihi khilaafa wax khilaaf aan ku ogahay ninkaa in kaana daaciyata ilaa bidcatihi in riwaayadiisi la aqbalaynin aimat اlxadiid oo dhan waxa weya isku waafaqsan yihin waxaa la yihi wuxuu ka tegay musanifka shatrigii labaad asigana ijmaacu soo guuray waida kana mubtadicu gayra daaciya fainahu yuqbalu qowluhu ayda biduuni khilaaf buuri ibnu xabaan wa huwa insaan caadil yuqbalu fi ma naqlahu can ha alxadiid markaasuu musanifku wuxuu uri wahada almadhabu thalith oo daaciyadii iyo gayri daaciyadii lagu kala bixiyo acdaluhaa wa wlaaha taasaa ugu caadilin ugu wanaagsan wاlأwl midka horo la yihahdo marduud waayo baciidun waa mid fog mubaacidun kana sii fog lishaa'ic can a'imat اlxadiid dadka a'imat اlxadiid afcaasha ay sameynayaan riwaayaadkooda aada ugu fog yahay faina kutubahum kutubtoodii طaafixatun waxay ka buuxdaa biriwaayati can mubtadica mubtadica in laga wariyo gayr ducaati ah waxa weya kutubti way ka wada buuxdaa waaba qataada kamid abu isxaaq sabiixiya kamid waxa weeyaan aljawzajani anasb waa ka wada buuxaan kuligi wa fi الصaxiixi kahiiru min axaadiiثihim fi الshawaahidi wاlusuuli wallahu aclam hadalkaas hadal jiro weeyaan bal waxaa la isku qabsaday waxaa la yihi waxaaba laga helaa fi صaxiixayni man hum min الducaat ilى madhabihim oo waxaa lagu mihaaliya cimraan ibn xataan xitaan oo kale min min min min min ruwaati صaxiix الbukhaari uu kamid yahay waa ninka cabdiraحmaan ibni muljim amaanay oo qatligii cali bni abi aalib uu dilay radi allahu canhu ku amaanaya darbatan ma uriida biha ilaa nayla min min ridwan ilah ilى akhiri yuu ku amaanay wamaca dalika waa u wariyey marka abu daawuda la wariyaa la yihi kayfa yumkin الtawfiiq markaasuu yihi sax waa ninkan daaciye waa yahay laakin likownihi min alkhawaarij اljalidiin waxa weeyaan waxaa lagu yaqaanaa run khawaarijta way ka beeni yar tahay mana u dhowo shiicada liannahu khawaarijta waxay arkaan kadib waa kabiira been in la sheega waa kabiira wlkabiira cindahum mukrija an ilmilla marka ninkay gaal nin berina ma jira sidaasaa keentay in khawaarij si gaar ahaan wax badan looga wariyey alcaashiratu laakiin waxaa isweydiin leh nin madhab aaminsan oo aan daaci ilaa madhabi aan ahayn ma jiraawo bal fiirsada sax waa waa lagu kala dhiifoon yahay qofkii waxaa laga yaabaa nashaadka lagu kala duwan yahay laakiin ninkii waxaan caqiide ka tahay yuxibu dadka oo dhan inay inay lawada qaataan war annagoo soomaali ka nimid ayaan xaramka dowri thani aan ka istaagnay ninkoo o dhan lagaroo saaxiibkeena oo dee ninka ashaacirada iyo suufiyada meel adag ay ka gaartay dadkii oo sidaas u dawaafay dowri thaniya taagan tahay dadkii oo dawaafay markuu arkay markaasu ur waxaan fiiri waxaan wahaabiye waa ilaah wahaabiya ilaah wahaabiyada yaray guur adduunyada ay qabsatay waxaan qofka fiir xarabka ilaahay buu jooga marka isma dareemayo lianna galabatu ish bidcatuhu madhabkiisi waxaas o dhan ma arkaayo walidalika waaa l xubuka lishay yucmik qofka asoon been u bareerin asoo iska been sheega u arkaya nusratan ish limadhabihi marka nasal اllaha ilahay inuu tawfiiq min allahi inuu ilaahay sunada kugu hagaajiyo oo ayada aada u murgootid ood u tacasubtid oo dadka ugu dacwootid waa tawfiiq min allahi lianna kula xarakaatika ajri xasanaad baa lagaa siinay marka haddii aad laakin ka baxdid waxaa weeyaan shayطaanna wuu kula xariirsanaya yuzakrifu laka afaman zuyina lahu suuءa camalihi fara'ahu xasana walidalika waxaa la arkaa dadka oo ahlulbidac tamasukun bibidcatihim akthar fi hada اlcasri wa ashad min tamasuki suna bisunatihi maanta caalam lislaami dadka sunada lagu lagu sheegaya tadayunkooda maxaan ku ihahdaa dacwadooda tacalumkooda waa la dadkiiga ahlubidacaba kada ka dadaal badan leesh waxa weeyaan waa ceeb annaga aan casrigaan uleenahay dadkii hore laguma aqoonin waaxid min ahli الsuna kaana yacdilu aalaaf walidalika istaطaaca aلsalaf الصaalح bitaariikihim an yaqmacuu jamiiع اlmadaahib waqadw calى akariha khawaarij walaa muctazila walaa murji'a walaa fulan walaa taclabiya kuli dabadaa laga maray lianna haaulaai kaanuu qaa'imiina calى الsuna mklisiina fiiha laakin annaga waxaan aragnay mujarad alintisaab ninkii jaamacaadki islaamiga dhiganay hadduu xaalkeeda sidaad aragteen uu yahay famaa baaluka biman yantasibu ila suna wahwa laa yadrus walaa yatacalam waxa weeyaan waa kariisha fi mahab riyaax ninkii rabo wuxuu rabo ku shubana marka waajib weyn baa ayaa saaran dadka inay haddii dadkii ahlu baatilka ay baatilkooda ugurmanayaan adigoo mu'min oo ahlu sunna ah inay sunnadii aada hoos u dhigtid waa ceeb weeyaan man kaana mu'mina kaman kaana faasiqa faإida kaana almu'minu laa yastawi maca alfaasiqi fi tawajuhi wa camalihi fakayfa yastawi bigayrihi min almubtadicati wاlkufaar inaad ka saraysid bay ahayd oo aada noqotid min mahaamika aada udhigatid ummadaas o dhan sunada inaad soo gelisid ay qorshay kuu qorshaysan tahay laakiin adiga in lagu damco oo maalin kasta aad u aragtid guulba inaad adigaba sunada ku baaqi noqotay ba aad guul u aragtid nin tagay baata marka waa inaan inaan shucuurkaas aan diinta ku baranaa oo adiga aada thaqra fi min iqaal min huquur islaam aad ku jirta laysa mujarad anani aakul waakud axsul calaa shahaada ayna adhab masalada way ka weyntahay amaama allahi wax lala tagaa la rabaa sunnadii iyadoo meel looga dhacay ma soo joogin hal maalin kiira kuuma qabatay maxaad u yeertay maxaad u qabatay abuubakrin markii ay ay murtadiinta waktigiisa badatay markaasuu ri ayanqusu diinu wa ana xayun ma dhici karta buy inay qoorta iga tagto in diinta dadka kusoo celi labadaas midkeed un ka tahy ilaahay markuu ogaaday inuu sidqi arrintaas ka tahay ilaahay wuu hagaaji marka hadduu ilaahay ogaaday niyadiina ay dhab idinka tahay ixyaa الsuna watamasuk biha wanashriha an allaha yaktubu lakum albaraka fi acmaalikum ayb alcaashiratu maan الtaaئب min اlkdiب fi xadiiث الnaasi وغayrihi min asbaab الfisq تqbl riwaayathu ila taaئب min اlkdibi ilى akhirih altaa'ibu min alkadibi ninka tawba keena beenka tawba keena fi xadiid الnaas dadka hadalkoodu been markii dadka sheekisana been uu sheegi jiray wagayrihi gayri xadiid الnaas waa kalaam rasuul been ka sheeg ayib wagayrihi min asbaab اlfisqi asbaabtii kale khamru cabi jiray zinuu samayn jiray dheh beentii u tawba keenay ama asbaabtii fisqi keeni karta tuqbal riwaayatuhu ninkaas waa la aqbalayaa ila taa'iba min alkadibi been ninka ka tawba keenay maahine mutacamidan asagoor oo kas u been sheegi jiray ila taaib min alkadibi ninka been ka tawba keenay mutacamidan xaali uu been sheegi jiray asagoo kasay fi xadiidi rasuuli llahi sal اllau alيه wasalam fainahu laa tuqbal riwaayatuhu abada ninkaas riwaayadiis lama aqbalayo wain xasuna tawbatuhu calىa maa dakara gayru waaxidin haddaan qabano hal qof wax ka badan intay yihaahdeen oo min ahli cilmi ah minhum uu kamid yahay axmed ibnu xambal wa abu bakrin alxumaydi shayku lbukhaari wa aakhiruh ninka hadduu been ku tuhunsanaayo oo dadka hadalkiisii markuu dadka ay wax weydiiyaan ama wax markuu sheego ama murma beeno lagu yaqiin ama dembi kale oo uu faasi ku noqday sariqa zina wa hadduu ka tawbo keeno waxasuna tawbatuhu ninkaas waay marka bacda tawba wuxuu sheegay waa laga aqbalaya min riwaayaat can rasuuli illah laakin ila taa'iba min alkadib ninkii been ka tawbo keeno ma laga aqbalaya hadduu yahay mutacamidan marka mutacamidan waxaa ku baxay nin hadduu yihahdo war xadiidkaas aan nebiga idinkaga sheegay ma jiro waxa weya khaطأna iga dhacay macnaha anahu lam yatacamad laakin akطأ waa laga aqbalaya ninkaas laakin mutacamidan beenuu sheegi jiray wuxuu ri nabiga ina ka been sheegaya jiri jirta waa tawba keenay tawbadada waa صaxiixa baynaka wa bayn allahi muslimiinta lakin xadiidkaa ma aqbalayn liannahu waxa weeyaan dad waxaa lagu celiyay laba shay oo waxaa la yihi marka hore waxa weeyaan inuu cibro noqdo oo dadka kale ay fiiriyaan ninkan waxa ku dhacay isagoo riwaayaadka xadiidkii qalba cid wax ka aqbala ayna lahayn inuu horta dadka ku cibro qaataan iyo ataqliid fi amri lkadibi calaa rasuuli sal alla alayh wasalam sidaas awgeed bay dad badan ay qabaan ayib markaasuu wuxuu ri waadlaqa alimaamu abu bakrin asayrafiyu shaaficiyu fii ma wajadtu lahu waxaan u helay wuxuu ilaaqay fii sharcihi lirisaalati الshaafici markuu sharcahay hadalku yihi waxaa kamide eh, inuu yihi kulu man asqadnaa khabarahu ninkaan khabarkiisa aan tuurno oo min ahli naqli kamida eh, dadka xadiidka wariyo bikadibin aan ku tuurno kadibkoo wajadnaahu calayhi aan ku helnay lam nacud usoo noqon mayno liqabuulihi khabarki inaan ka aqbalno bitawbatin bisababi tawbatin aan uga aqbalno tabhar minhu waxa weeyaan hadalkaas hadal cad waa kii horan buu adkeynaya fatwa waa min ahli naqli bikadibin kadibka wajadnaahu haddaadan jumladaad sifa ka dhigin hadhow khabarki meelad eh, kaa noqonaysaa wاljumalu bacda nucuuti bada eh, nucuuti bacda nakiraati nucuut wa bacda almacaarifi axwaal marka ninkaan been ku helna mar oon hadalkiisa diidno hadduu tawbo keena hadalkiisa inaka tawbadiisa daraadeeda xadiidkiisa u laaban mayna buuri ayib qoladaas halkaasay mareen axmed ibni xambal wagayruhu aima kathiiruun dad badanna waxay leeyihin maya atawbatu tajubu maa qablaha haddiiba ninka gaal intuu ka k tawbo keenay laga aqbalay wixii kalena waaba lamid qul liladiina kafaruu in yantahu yugfar lahu maa qad salaf ayagana waa laga aqbalaya waxaanay culamada sheegeen hadda daliil sharci ma aha lakin اxtiyaaan takliidan wa tacdiiban unbaa hadda ay leeyihiin lakin qawaacidda asalka markii loo laabto tawbada hadday saalixa tahay qofka ilaahay ila اladina taabuu wاctasamuu biاllahi waaklasuu diinahum faulaaئika maca اlmuminiin marka dadkii muminiintu ku dhex darsamay in hadda la yihahdo maya tii horaad u taagan tahay nawowi iyo keyrkiisa sidaasay rajaxayaan laakiin ishkaaliyada waxay ka taagan tahay qofka mar haddii beenlow ou noqdo ee dadka muxadisiinta ay kashfiyaan wuxuu ku noolaan jiray fi cusla min almujtamac marka tawbadi waxaaba laga yaabaa nin hadday maqlaan ummaddaa ninkaa nebiguu been ka sheegay nin la fariisanayo nin wax ka maqlayo nin wax u akrinayo ma leh an yumkin anahu yaciish fi hadihi alxaala inuu sababteeda ay ku ximbaartay inuu yidhaahdo waa tawbo keenay oo tawbadana ay jid ka ahayn ulajeedadiisana ay tahay cusray inuu kaga baxa oo hadhow hatana min jadiid hatana bilaabo inuu wax nagu abuuro marka hadalkaas ayadoo nabiga alayh الsalaatu wasalaam hadalkiisa loo hiilinayo in qori iyo qaaciisa laisla toora aaday ufiicantay anigu ra'yigaas yucjibunii kahiira markaasuu uri waman dacafnaa naqlahu lam najcalhu qawiyan bacda dalika waman dacafnaa naqlahu wuxuu soo guuriyey ninkaan daciifino lam najcalhu qawiyanka yeeli mayna bacda dalika ninkii raawi oo marad la daciifin daciifnimada waa ka baxay iqa usoo noqday ma yeeleyni laakin hadalkaas waxa weeyaan waxa weeyaan haddii ay tahay dacfigi min jihati alcadaala xariir waa la yeeshan karaa qowlkii ahay ninkii been nebiga laoo lagu been sheegay ka tawba keen oo kale calaaqa waa la yeeshan karaa laakiin dad baa waxaa jira xaaladooda isbedel uu ku yimid oo marna kaanuu ducafaa uma saluxat xaaluhum fasaaruu aqwiyaa mathalan dad baa waaa l xataa waxaa laga sheegaa macmar walaysa macmar abcan min hada sinf waxaa la yihahda riwaayatu macmar fi fi shaam adcaf aw yani aqal min riwaayaati fi lyaman macmar markiisii hore nooc min atasaahul yaa ku jiri jirta kaana yuxadith اaxaadiث can ظahri qalbi fayuصib وyukti markuu ymn yimid o cabdالrazaq iyo maadi kale ay talaamiid u noqdeen reer ahlu yaman oo dhan aqbaluu caleyh wactanow bihi xataa marku rabay inuu laabtay waxaa la yihahda ay guuray gabar bay ku dareen markaasuu dhulka fariisay markuu wuxuu ya wuxuu aada u cajab geliyey sida loo qadariyey oo loo ixtiraam wuxuu ogaaday ana hada ااxtiraam waraahu hadihi اlaxaadiث alati cindahu can rasuuli الlahi sal اla alيه wasalam tiibaa waxay ku dhalisay in muraajaca fiican intuu sameeyo kutubtiisina ou dabtiyo xifdigiisana o wanaajiyo wasaarat axaadiiثu fi lymn axsan min axaadiiثi esh fi sham marka waa dhici kartaa sidaas wadakara ana dalika mima اftaraqat fihi riwaayat washaad wadakara waa ninkii noogu dambeeyey abu bakrin sayrafi wuxuu sheegay ana dalika midkaas oo ninka muxadidka oo beenta ka tawba keenay aan la aqbalaynin tawbadiisa fi riwaaya aan lagu aqbalaynin shahaadadana lagu aqbalayo waxay kamid tahay mima iftaraqat fiihi riwaayatu washahaada riwaaya shahaada waxay ku kala tageen oo ninkan hadduu wax kasta ka tawba keeno shahaadadiisa oo qof u markhaati kaco ama u kaco waa la aqbalaya laakin riwaayadu way ka duwan tahay shahaadada waxa weeyaan lagama aqbalaya buri liannahu maslaxa caama iyo tashriicay riwaayada ku tacaluqda ashahaada lilgayr aw cala lgayrna waxa weeyaan waa shay kooban madaradeedana maxduud ay tahay oo haddii xataa ay dhacdo in sida laga raba ayna ahayn dararkeeda waa maxduud weeyaan wa hada huwa alfarq وذkر الإmام أbوالمظفر السمعاني المروزي أن mن kذب أن mن kذب في خبر واحد وجب إسقاط ma تقدم ايش أن mن kذب في خبر واحد saas aygu qoran وmن ذاkر أن mن ذkر في خبر واحد kذب kذب فرق laa تkلطوا يا أخوانا kذب iyo kذب فmن kذب على اللhi فmن أظلم ممن kذب على اللhi وkذب بالصدق kذب iyo kذب kذب waa beenin hadday mshd tahay waxaas kذب بآيaaت الlahi u beeniye kadaba calى اllahi ilaahay u been ka sheegay iftara calى اllah kadaba iyo kadaba hadda iska nuskadan isku mid ma ahan lakin kadabaa sax dakara ma aha ayb ana man dukira fi abri wajib isqaad ma yastaqiim abada macnigaaba ku diiday ana man kadaba fi khabarin waaxid hal xadiid ninkii been ka sheego wajaba isqaadu maa taqadama min xadiidi ninkaa haddii marka hore run low loo haystay oo axaadiid badan laga wariyay mujaladaad gaarayso hal maani la iktishaafo mima laa yadacu majaalan lishak inuu been sheegay kulli inta lasoo aruuriyaa markaa dabkaa la gelina khalaas waa dhamaatay liannahu hadiiba ay yani waasiciisa diiniga ah ay ku u ka reebi waayo inuu xadiid nebiga been ka sheego kuwii horena sidii un bay lamid yihiin marka waa la wada tuuraya wa hada ayضa yudaahi min xayثu اlmacnaa wuxuu u eg yahay maa dakarahu sayrafi oo hadalkii horo oo man man kul man asqطnaa khabarahu min ahli الnqli bkadibin wajadna عaleyh lam nacud liqabulihi bitawbati dafar yuu lamid yahay ayb alxaadiyatu cashrata waxa weeyaan ida rawaa fiqat can fiqati xadiiثa warajaca almarwiyu canhu fanafaahu falmukhtaaru anahu in kana jaazima binafyihi bian qaala maa rawaytu ilh ida rawaa fiqat can fiqati nin iqa ah ayaa nin kaloo iqa wax ka wariyey xadiian u ka wariyey warajaca almarwiyu canhu ninkii wax laga wariyo sheekh ahina waa ka noqday fanafaahu waa diiday maanta xadiidkaa wariyey biri markaan kulanaa waxaan ku yihi xadiidkaas had iishaad kuuma sheegina tar adigii sheeka ahay oo anig aan tilmiidka kuwa ahay baa diiday fanafaahu markaasa falmukhtaaru aqwaal badanaa jirta laakin qowlka la doorana waxa weeyaan annahu in kaana jaaziman hadduu yahay mid gooynaya binafyihi ban qaala inuu sheik yihaahdo waay maa rawaytuhu xadiidkaan ma warinin aw kadibun calaya weeyaan aw naw alika aw naxwa dalika hadduu yihahdo faqad tacaarada aljazmaani labadii jazmi labadii oo la goy baa iska hor yimid faqad tacaarada aljazmaani waxa waay tilmiidkiina waxau leeya xadiidkaanaad ii sheegtay adii khabar sheikina kuuma sheegin laba jazmi hada yuhbit wadaka is yanfi واljaaxd huwa اlأصل xadiidka intu ka yimid sheeka buu ka yimid markaasuu ku yihi fawajaba raddu xadiidi farcihi ninkii farcayo tilmiidka xadiidkiisa waa la joojinaa lidalik maadaama asalkiiba uu taagan yahay o asna lasoo taagan yahay waxbana kugu marin waad igu been sheegtay waa la joojinaa ko uma laa yakunu dalika midkaas noqon maayo jarxan durid lahu liraawi atilmiid noqon maayo raawigii oo sheekh tilmiidkii in la in la jarxiyo jarxigoo yuujibu radda baaqi xadiidihi xadiidkiisii kasoo horoo kale wax rad eh, in la celiyo wax waajibanayo ma leh liannahu tilmiidkii mukadibun lishaykhi fi dalika liannahu haddii la yidhaahdo riwaayadan waa la joojiyey dabtamad isku diidanine axaadiistii kaloo tilmiidkan oo warinayo can hada shaykh aw can gayrihi oo ka warinayo haddii midkan lagu celiyey sidii hadalkii beenta ahay oo kale miya oo hal xadiid hadduu dhaca kuwii kale ma wada dhacayaan mase waxaa laleeyahay midaan waa la joojinaya xadiidka intiisa kale waa la qaadanaya hawle labadooda maadaama hiqa a yihiin nin run sheegaana aanan aqoonin xadiidkan lagu dagaalsanaya waa la joojinaya laakin likowni shaykh ou ardayga ku inkiray inuu xadiidkan ka wariyey noqon mayso inuu tilmiidku noqdo nin majruuxa ku noqon maayo oo cadaaladiisi baaqiya kamaa kaanat caleyh liannahu idaa rawaa hiqatu can hiqan joogna hiqanimadiisu waa ku baaqi tahay baa le lianna axadahumaa laysa awlaa sidaas oo kale la dhihi maa shayki madcuunow noqday liannahu tilmiidkii xadiidka uu ka wariya u diiday ankara maa huwa haabit fahuwa madcuun asna lama dhahay halmuhim xadiidkana meesha waa laga bixina labada nina sideedii horo yaa loo qaadana intaas keli weyn uma laa yakunu ma ahaanayo dalika inkaarkii oo tilmiidka lagu inkiray xadiidkii jarxan lahu litilmiid oo la jarxiya noqon maayo jarxigoo yuujibu radda baaqi xadiidi xadiidkiisii kale kan waa la celina xadiidka laisku qabsaday laakin baaqi aaxaadiid maya liannahu tilmiidkii mukadibun lishaykihi ayda fi dalik lannahu tilmiidka markuu leeyahy xadiidkan waa kaa wariyey o shiikim iga warin u leeyahy tilmiidka asoo dhaha anta anta kadaab liannaka xadatanii amsa walyawm tunkir marka saas waa bilisaani xaalihi walaysa qabuulu jarxi shaykihi shayka jarxintiisa in la aqbalo lahu litilmiidi oo lagu jarxiyo biwlaa mid kaga owleysan ma aha min qabuuli jarxihi tilmiidki jarxigiisa in la aqbala lishayki u jarxiyo fatasaaqata labadi waa wada hiqa midkaan inaan niraado hadalkaadaa jiro oo kii sheeka aan dhacnino waxay keenaysaa ananaa rajaxna tilmiid cala sheikh biduuni murajax haddaan iraahda maya sheekh hadirkiisaa jiro tilmiidkii wixii beenloobow noqday haddaan iraahdane tilmiidkiina hiqa weyaan marka maadaama labadooda xadiidkan unbaa laga dhaxbina nin kale sidiisa loo dhaafay saas ama ida qaala almarwiyu canhu midka wa laga warinaa sheekh hadduu yihahdo laa acrifhu aw laa adkuruhu aw naxwa dalika hadduu yihahdo fadalika laa yuujibu radda riwaayati raawi canhu ninka wax ka wari riwaayadiiso tilmiidka lama celinayo xadiidkaanaad shalay iyo khabartay buu yihi tilmiidki markaasuu yihi laa atadakar laa acrifu ma dhihin lam uxadidka jazman ma dhihin ma dhihin int anta kadabta calaya ma dhihin lakin laa atadakar laa atadakar mujarad hada الاxtimaal ninkan oo muhbitka ah oo tilmiidka ah khabarkiisa maanta waxau haystaa qariina qawiya lianna huwa jaazim wa sheikh mutaradid wabitaali yu'kadu jaanibuhu wayurajax marka xadiidki waa laga aqbalaya ayb waman rawaa xadiida ninkii wariyo uma nasiyahu lam yakun dalika ma ahaada mushriطa lilcamali bihi xadiidkaas in lagu camal falo wax tuuraya ma aha cinda jumhuuri ahli اxadiid iyo wa jumhuur الfuqahaa wاlmutakalimiin khilaafa liqowmi min asxaabi abi xaniifa qowmkaas markaan khilaafayna saaruu u ahaadeen ilaa isqaadihi bidalika xadiidka hadduuba sheiki iloobo tilmiidka hadduu xasuusta xataa wax kasoo qaadin mala bay yihahdeen marka sidaa daraadeed baa ay xadiidka ku tuuray waa kan amhiladiisi markaa wa banow calayhi waxay ku dhisteen axnaaftii raddahum ayaga celintooda xadiida sulaymaan ibni muusa can الzuhri can curwa can caaishata can rasuuli اlahi sal اlه alيه wasalam idaa nakaxat ilmarأatu bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baطil naagti idaa nakaxat ilmarأatu hadday guursato bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baطil alxadiid la akriyo min ajli ana bna jurayj qaala wuxuu uri laqiitu zuhri baan la kulmay fasaأltu can hada alxadiid aan weydiiyey falam yacrifuu mawa garanin bu xadiidkan zuhri baa wariya sulaymaan ibni muusa saduuq waayeen inta kalena waaba lawada yaqaana curwa caaisha kullihi marka ibnu jurayj yaa or xadiidkan markuu ka yahay yaan zuuri intan la kulmayaan waxaan yihi xadiidkaama lagaa wariy markaasuu yihi ma garanay acnaafta marka waxay yidhaahdeen xadiidkan aad noo dariishateen jumhuur yahow naagta inayna isnikaaxi karin xadiidkan waa baatil oo ninkii laga wariyaaba yihi ma garanaya adiga sad ku garanaysiin marka wabitaali axnaaftu waxay qabaan naagta way isnikaaxi karta fiiriya qolo waxaa weyaan madhabta jumhuurta ah النikاح laabuda lahu min waliyi washaahideyn madhab الshaafiعي wاlxanaabila almalikiya waxaa weya laabuda min ايش min shuhuud la laabuda min waliyin axnaafta laabuda min shuhuud marka ninkaa dhexbixi kara ma jiro qoladan oo maalikiyada waxaan ka qaadanaya in weli loo baahan yahay aan loo baahna inaan ka qaadanaya axnaafta shaafi eh, maalikiyana waxaan ka qaadanayaa inaan shuhuud loo baahnayn oy marka naagta inta qolin la gashay isnikaaci karta marka nin ooba lagu qabsan karo inuu zinaysta maa jiri lahay nin kasta waa l ana qabla maa afcal hada qad nakaxtu nafsii bihi ay dhihi lahay ayib ah, sida masaladeeni hadii aan isku dhexgelina waktigay naga qaadaysa aan tacliiqina inti aan joogna xaggaa soo ma maaha ah, ayib ayib aan wadna marka wuxuu iri xadiidkaas iskaaliyadiis waxaa layihi dadka aimada xufaadka ah yaa xadiidka la weydiiyey waxaa layihi ibnu jurayj laysa qawi riyaa eh, maxaan ku irahdaa xadiidkan waxaa layihi waxaaway ibnu jurayj halkan waxaa kasoo naqliyay ismaaciil ibnu culaya ismaaciil ibnu culaya wuxuu ka wariyay ibnu jurayj inuu zuhri la kulmay xadiidkan oo weydiiyey akuuna xataa wa sheega alciraaqi wagayruhu markaasaa waxaa layihi yaxya ibnu maciin wagayruhu waaa layihi ismaaciil anaga waa naqana nin fiqa aho laa gubaara caleyh laakin riwaayatu can ibni jurayj fiiha ina yani dacfi baa ku jira lianna ibna culaya kutubtii axaadiidta ibnu jurayj intuu qaatay bedela maa yusaxixuhaa cala ibnu jurayj inamaa saxx calaa gayrihi min talaamidati ibnu jurayj wabitaali waxaa layihi axaadiisteeda laysat mundabita waa mid marka waxa weyaan riwaayat ismaaciil can ibni jurayj fi inkaari zuhri aw fi taradud zuhri ana laa yuqad bihi waa mid axmed ibn xambal waxau ri hadihi kutub ibni jurayj amaamana wahiya mawjuuda mutadaawala walaysa fiiha qowl ibnu jurayj lizuhri marka saas haddii la yihahdo maba imaan kartaa la yidhi qowlkan nisbatuhu ila zuhri waa gayru haabit waa nuqdata goobaad nuqdada labaad low faradnaa jadalan ana hada alxadiid waqad rawaahu abu daawud atirmidi wagayruhu haddii eh, ibnu xibaan iyo xaakim iyo dhamaa wariya la saxiix albani wagayruhu haddii xataa kan xadiidkan wuxuu tusiyey xadiidkii abi isxaaq الsabici laa nikaaxa ila biwaliyin washaahidi cadlin fi riwaaya ukra iyaaba kaaga filan maca qowli اllahi tacaala fankixuuhuna biidni ahlihina fiiriyaa addoomankiyaa layihi weli la-aan yaana la nikaaxinin fakayfa bilxura hal ilxuratu arkas min min alimaa laa yaqul bidalika axad annagana waxaa niri gabartii gurigaa inta lagala baxa oo nin ajnabi iska raacdo a hore guri laga geysan kara aniga waxaan idhahda dadka aynaga maqlin arrintaas aan iska qabsano musiibo annaga nagu gaar a ah weya laakiin diin ilaahi waa inaan idhaahdo way adag tahay mithaal baan dadka u sheegaa daa'iman ninka haddii inta gurigiisa loo yimaado alaab inta lagala baxo meel dheer oo guriga ka fog inta lig alaabta dhulka la dhigo leeyahay alaabtan yaa iskale marka ninkii lahay lama yaqaano maanta baaday noqotay jeebka aan gishto gurigeedaaba kala soo baxda adiga marka gabadhii oo laleeyahay aabaheed iyadoo xali la jirta laga soo watay oo maanta laleeyahay weli ma laha weli adeemo ila nasal llah salam ma nastaiic an naxkiha وkda xadيiث ربيcة الرأي عن سhayل بن أbي صالح عن أbيه عن أbي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين فإن عبدالعزيز بن محمد الdاrwrdي qاla لقيت سhayلا فسألت عنه فlم يعرفه waaa l kda ربيcة الرأي yaa lamid ربيcة الرأي شeekh mالك عن سhayل بن أbي صالح uu ka wariyay عن أbيه صالح أbو صالح عن أbي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم qضىa inuu xukmiyey بشhaahidi وyمين nin baa xoola ad kula heedeen markhaati la keena lagu yiri markhaatiya waaad meeshii laba lagaa rabay halaad soo heshay halkii baad geysay dhaartaadaad ku kartay nebiga waa u xukmiyey ayb marka waa xadiidki macnihiisa faina cabdالعaزيز بن محamed الdarawardi qaala laqitu shayla baan la kulmay fasأltu canhu can xadiiثi baan weydiiyey falam yacrifu xadiidkaa ma garanayo wy ayib markaasaa waxaa la weydiiyey maxay u sabab aha la yidhi taan waaba laiska ogyaha la yidhi suhayl bn abi saalix cille ama jiraa lasoo gudboonaatay jiradii ku dhacday awgeed yaa madaxa dhaawac ka gaarsiisay oo ka taratubmay in bacd alaxaadiid uu iloobo markii markii asigaaba is ogbay inuu wax badan iloobay marka xadiidkan la wariyo oo la oo la weydiiyo ya waxau leeya xadiidkan aniga ma ma aqaan hadirtaan laakin waxaa lay sheegay ana rabiica xadaanii cani anii xadatuhu an an abi an maxaan ku irahda abi hurayra asigaaba saas ku wari jiray marka ishkaaliyad ma laha axnaafta xadiidkan weydiidan waaa l laa yajuuzu alqadaء bishaahidin mac madcuuma biyamiin xadiidkan waxay leeyi nafs akalaam لأna asla صaaxib الxadiiث aladi huwa shayl lam yacrif sidaasay leeyihin wbitaali ima in laba nin la helo ama farajul وamra'ataani in la helay wax ku sugnaanay haddii amwaal ay tahay marka waxaa lagu radiyey hab ana hada xadiiث ضaciif famaada tasnacuuna bxadiiث ibni cabaas fi صaxiixi muslim ana الnabiy qadaa biاlyamiini wالshaahid marka waxaa la yaab leh markii aada aragta dadka fuqahada waxyaalaha ninka ku ogaanaya meesha inaysan ka jirin alinsaaf alidcaan lilxaqi maalan ninka markuu imaanayo uu leeyahay eh, hal yemiin iyo shaahid ma noqon karto wa wax lagu xukmiyo xadiidkan oo kale soo qaadanaya ninka xanafiga ah kii ibn cabaas waa ka aamusaya ileama hodhow hadii lamadi keeno si loogu jawaabo mala moogtaha waxay ku badan tahay marka waxa weeyaan saddex masala saddex xadiidaa kusoo orortay ama laba xadiid marka yaruddu cala daciif ninkii qaari a ah waxau leeyahy nimankan aqwa maa cindahu min daliil kan waa kiina sidaanaaba looga jawaabay wabitaali masaladan daliil ma laha isma dhehaysid ana hunaaka xadiid aqwa min hada wayaskutu canhu hada alfaqih isma dhehaysid tii marka waxay ubaahan tahay an taqra' lihaulaa wa an taqra'a lihaaulaai xaqa markaasuu kuu soo baxaya walidaalika waxay culamada dhihi jirtay man eh, man man lam man lam yujaalis gayra shaykihi laa yacrifu khata'a ustaadihi yani wax jira w hal dheg le wa shubaati kale waa waxbaha ku maqle maa yanfac hada marka nin iطilaac le inaad noqotid waa loo baahan yahi ayb wالصaحيiح ma عalayhi الجمهوur weeyaan ou yihi markaas لأna الmarwiya canhu ninka wax laga warinaya xadiidkan oo shayka bisadد الsahw والنisyaan asiga waxa weyaan wuxuu ku sugan yahay inuu wax ilowsan yahay wالraawi canhuna ninka ثiqة jaazimun weyaan ninka wax ka warina waa nin hubo wixiisa falaa yuraddu hadalkiisaas lama celinayo bilاxtimaali falaa yuraddu biاlاxtimaali riwaayatuhu falaa yuraddu riwaayatuhu ninkaas tilmiidka ah oo wixiisa u sugan yihiin riwaayadiis lama celinayo bilاxtimaali oo sheika uu yihi aniga ma garanayo awgeed laguma celin kara buu yihi walihada kaana suhayl wuxuu ahay bacda dalika yaqulu inuu yihahdo xadathanii rabiicatu rabiica wuxuu dadka u waramay canii aniga can abi ou dhihi jiray marka asigii sheekh ah wuxuu u laabtay inuu rabiico tilmiidkiisa xadiid ka wariy oda rabiica yaa wuxuu ii sheegay aniga inaan u sheegay aabahin aan ugu waramay saasuu dhihi jiray wayasuuq lxadiid waqad rawaa kahiiru min alakaabiri akaabirtii way wariyeen axaadiida nasawha ay iloobeen bacdamaa xadathuu bihaa markay wariyeen kadib canman ay ka wariyeen samicahaa minhum uu ka maqlay fakaana axaduhum yaquulu wuxuu dhihi jiray xadathanii fulan wuxuu ii waramay canii aniga can fulanin bikada wakada sidaasuu dhihi jiray wajamaca alxaafidu alkhaibu dalika fi kitaabi akhbaari man xadatha wanasiya khaiib lbaqdaadi kitaabuba ka alif mashaaikda in axaadiid wariyeen talaamiidooda markay usoo bandhigeen ma aqooni yiri iloobeen waxa weyaan kitaababa laga alifay marka waxaa la yihi inuu khatiib utiiriyo waxaa ka ficne daara qudni inuu utiiriyo lannahu awal man jamaca oo qabla khatiib asiga weyaan waliajli ana alinsaana qofkii mucaradun lilnisyaan inuu yahay nin oo ilow khatar u ah yaa kariha waxau nacay man kariha ninkii nacay min alculamaai alriwaayata can laxyaai laga wariyo maadaama qofkii ou yahay markastaba inuu yani khatar u yahay inuu wax iloobo yaa kariha waxaa nacay man kariha min alculamaa waxay naceen ariwaayata can laxyaa marka kayfa narwi can lamwaat kayfa jawaab ya jamaaca kariha man kariha riwaayata can laxyaa nin nin nool un baa laga wariyaa sax kayfa fi xaali xayaati wax ma ka warinaysa macnaha taxdiid waay waxaa weyaan sheekan sida akuna sheegay sax wa ninkan axaadiiaad ka warisa laa laa tashrac fi taxdiidi canhu wahuwa is xayin waxaa dhici karta biri axaadiis inay kugu soo noqoto ihahda maim ninkaas aniga waxaas uma qabin inuu ku yihahdo lakin laysa calى iطlaaqiha lannahu ma kulu shaykin yansaa marwiyaatihi badanaa way qoran tahay marka qaarkeedna yatacayan inadb aad khabartid hadduu sheikh xadiidka nashrinin adigana aad ka aamustid waqad tamuutu qablahu fayakunu min baabi kitmaan cilmi laysa calaa iطlaaqihaa laakiin marka qaarkeeday saas ku timaadaa bali minhum ashaafici radi allahu canhu qaala libni cabdilxakam wuxuu iri iyaaka wariwaayata can ilaxyaa shaafici waa loogu horrey baa la shacbi wax badan ayra xataa qaala ibn mascuud iqtadw iqtaduu min aلصaxaabati biman maata min صaxaabati rasuuli lahi faina alxaya laa yu'man calayhi alfitna laakin taas i tan way kala duwan tahay tan waxa weeyaan riwaayadii haddaad fi xaali xayaatihi khabartid inuu iloobaa dhici karto adiga mushkila kuga soo noqoto laakin mid ibnu mascuud ka hadlay waxa weeyaan qofkaan aada hadda ku dayanaysa inxiraaf inuu ku yimaadaa dhici karto wa hada qad yasduqu cala taabiciina saxaabada ma aha way dhici kartaa inuu qofkii adiga qudwo ka dhigtay dad badanaan hadda anaga aragnay oo mashaayikh laysla ahayo dad badan aada u amaani jireen markii dambana mashaayikhdii la amaani jirtay inxiraaf ku yimid hadalkiina waa sajilan yahay o ninkii aada maanta dhan ku tasgiyeynaysa marka abqid bakiidaka hawnan ma casaa an yakuuna xabiibaka yowman ma alay marka waxay ku timid baa lihaa midaan shaafici ibn cabdilxakam wax buu intuu shaafici ka wariyey uu maalin dambe u sheegay markaasuu ri maaya may arrintaas ma jirto shaaficiyaa ku inkiyay tilmiidkiisa ibn cabdilxakam markaas bacda mudda tadakara shaafici ana hada alkalaam qad qaalahu markaasuu yihi waa sax waa hadalka adaa iga garlaay wixii aada iga warisaa sax ahay markaasuu yihi iyaaka wariwaayata can ilaxyaa sidaasay arinteeda ku timid wsal اllah وslm عalى nabiyina mحamedi وalihi وصaxbihi aجmaعin